alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamadi wala aali muxamed w salama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiinka khaas ahaan baabka eh, labiyo tobnaad baabun fi lxasi cala iziyaadi min alkhayri fi awaakhir alcumur xadiidka boqol iyo sagaaliyo toban athaalisu xadiiska saddexaad ee baabkana ahaaday can caa'ishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi maa sallaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama salaatan bacda an nasalat calayh rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ma tukan salaatan salaad bacda an nazalat calayhi markay ku soo degtay dabadeed idaa jaa'a nasruullaahi waalfatx suuraddaasi markay soo degtay dabadeed salaad ma tukan ilaa yaquulu fiiha xaal axwaasha ka mida salaad ma tukan xaaluu odhanayo mooyaane subxaanaka rabbanaa wa bixamdik subxaanak ilaahow tansiihan lak adaa xumaan ka nasahanoo xumaan adaa ka dheer rabbanaa rabbigayow wa bixamdika ay wa usabbixuka waa kuu tasbiixsanayaa bixamdika xaalaan ku lamaanaynayo mahadnaqaaga ama xaalaan marka waxaa ku dheehanahay xamdinaqaan kuu xamdinaqay aan ku dheehanahay allahw ikfir lii ii dembi dhaaf muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wa fii riwaayatin fi saxiixayn riwaayo waxaa ku sugnayd saxiixaynka ku sugan canha oo caaisha laga soo warinaayo radia allahu canha kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yugsiru mid farabadiya an yaquula inuu yidhaahdu farabadin jiray fii rukuucihi wa sujuudihi rukuucdiisa iyo sujuuddiisa dhexdooda inuu yidhaahduu farabadin jiray subxaanaka allaahumma rabbana wabixamdika allahumma akfir lii subxaanak ilahu adaa xumaanka nasahano xumaan ka dheer oo bimacnaa xumaan baan kaa dheeraynaya bimacnaa kugu ammaanaya inaad ka dheer tahay allaahumma yaa allaahu allaahu rabbanaa rabbigayow yaa rabbanaa bay macnuhu dhacaysa wa bixamdika ay wa usabbixuka ficil dambaad qadaraysaa tasbiix dambaad qadaraysa ay wa usabbixuka waa ku tasbiixsanayaa bixamdika ay mulaabisan bixamdika xaalaan ku lamaanaynayo ku dheehaayo mahadnaqaan ku mahadnaqayo ama multabisan xaalaan ku dheehanahay anigu bixamdika mahadnaqaaga aan ku mahadnaqayo aan ku dheehanaho bimacnaa la imanayo allaahumma yaa allaahu allaahw ikfir lii ii dembi dhaaf yata'awwalu alqur'aan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa ku camalfalayey qur'aanku ku camalfalayey yata'awwalu alqur'aan qur'aanka ayuu ku camalfalayey macnaa yata'awwalu alqur'aan yata'awwalu alqur'aan waxaa looga jeedaa ay yacmalu maa umira bihi fi alqur'aan yacmalu wuxuu ku camalfali jiray nabigu calayhi asalaatu wasalaam maa umira bihi kii la amruu ku camalfali jiray fi lqur'aani qur'aanka gudihiisa lagu amray fii qowlihi tacaala hadalkiisa allah uu yidhi lagu amray fasabbix bixamdi rabbika waastakfirh yacni tasbiixso ilaahay xumaan ka nasah xumaan ka dheere ku ammaan inuu ka dheer yahay ay fanazih bay la macno noqonaysa bixamdi rabbika xaal aad tahay mulaabisan mid ku dheehaaya bixamdi rabbika mahadnaqa rabbiga aad u mahadnaqayso xaalaad ku dheehayso wastakfirhu allah dembidhaaf weydiiso oo ilaahu i dembidhaaf dheh wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnaaday muslim u sugnaatay riwaayadaasoo limuslimin muslim u sugnaatay yacni muslim soo wariyey kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yuksiru mid farabadiya an yaquula inuu yidhaahduu farabadin jiray qabla an yamuuta intaanu dhimannin ka hor subxaanaka wa bixamdika astakfiruka wa atuubu ilayk subxaanak ilaahu adaa xumaanka nasahano xumaanka dheer wa bixamdika ay wa usabbixuka waa kuu tasbiixsanayaa bixamdika ay mulaabisan xaalaan ku dheehaayo bixamdika mahadnaqaaga aan kuu mahadnaqayana aan ku dheehaayo ama bixamdika ay multabisan xaalaan ku dheehanahay bixamdika mahadnaqan ku mahadnaqayo xaalaan ku dheehan oo bimacnaa ku sifaysanahoo la imanaayo xamdinaqaas inaan la imanayo ku sifaysanaha astakfiruka waa ku dembidhaaf weydiisanayaa wa atuubu ilayka waa kuu toobadkeenaya waa kuu soo noqonaya qaalat waxay tidhi caaisho qultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow maa haada alkalimaatu alatii araaka axdataha taquuluha maa haadihi iyo maa haadaa labadaba waa loo soo naqliyey wuxuu tilmaamayaan qolyaha markaa taxqiijiyey nuskhada daarulminhaaj nusakha badankooda inay ugu taallo maa haadaa laakiin hal nuskho ayay ugu timi maa haadihi maa haadihina waxay waafaqsan tahay sida marka waxa weeye markaa saxiixa marka waxaweye matbuuciisa bimacnaa saxiixu muslim siday ugu taallo bay waafaqsantahy nusakha matbuucana qaarkood way qorayaan ma haadihi waa sida marka waxaweye daliilulfaalixiinkuna sharaxu sida ku sugan yihi maa haadihi alkalimaatu maa haadihi tani maxay tahay alkalimaatu kalimaadka ah ismu ishaaro ism taabici hadduu ka daba dhaco allihi cadfu bayaan ama beddel buu noqdaa nuskhada kale lafteeda maa haada tawjiih ma loo helayaa iyadoo sidani jaaddadii ay tahay maa haadihi iyada lafteeda weji waa jiri karaa in la maa haada madkuurka la soo sheegay muxuu yahay ay maa haada almadkuur oo ishaaradu madkuur ku dhacayso almadkuur madkuurkii dabeed lagu fasiraayo alkalimaatu maa haadihi tani maxay tahay alkalimaatu kelmadaha ah allatii taasoo araaka aan ku arko axdathahaa xaalaad soo darrisiisay aan ku arko ama araaka aan ogahay axdathahaa inaad soo darrisiisay aan ku ogahay ru'yadu markay tahay basariya waxay qaadataa hal mafcuul markay ru'yadu tahay ru'ya cilmiya ay tahay oo cilmi looga jeedana waxay qaadataa laba mafcuul marka basariya haddaad u fasirto axdathahaa waxay noqonaysaa inaad xaalayso haddaad markaa ru'yada u fasirto cilmiya inay tahayna axdathaha mafcuulkii labaad bay noqonaysaa jumladaas axdatahaa waxaad soo darrisiisay taquuluhaa haada ka xaalee xaala kawnika xaalaad tahay taquuluhaa mid odhanayaad soo darrisiisay xaalaad odhanayso ayaad soo darrisiisay qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam jucilat lii waxaa la yeelay liya iyo lii labada waa la odhan karaa labadubana waa marka waxaweye waa saa'ir calaamatun calaamad baa la yeelay calaamadaasoo fii ummatii ummaddayda ku sugan ayaa la yeelay ama fii ummatii jucilad lagu tacalluqsiiyo labada jaarba maadaamay kala duwan yihiin jucilad lagu wada tacalluqsiiyo jucilad waxaa la yeelay liya aniga calaamatun calaamad baa la yeelay fii ummatii ummaddayda gudaheedaa laygu yeelay sida hore aynu laqbaynina waxay noqonaysaa in waxaweeye la sifeeyo oo marka waxaweeye wasfi sife ah ay ku tacalluqayso nacti ah calaamadaasoo kaa'inatun fii ummatii ummaddayda ku sugan idaa ra'aytuhaa markaan arko qultuhaa aan odhanayo ayaa la yeelay calaamad markaan arko aan odhanayo sidaa aan odhanayo subxaanaka wa bixamdika astakfiruka wa atuubu ilayk calaamadu waa maxay wuxuu akhriyey markaa aayadahan ida jaaa nasrullaahi walfatx ilaa aakhiri suura laga gaadho ilaa suuradda dhammaadkeeda laga gaadho macnaa suuradda waa dhammeeyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo u sugnaatay muslim waxaa ku sugnayd kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yuksiru mid farabadiyuu ahaan jiray min qawli subxaana allaahi wa bixamdihi astakfiru allaha wa atuubu ilayh subxaana allaahi ilaahay baa xumaanka ka nasahanoo xumaan ka dheer wa bixamdihi ay wa usabbixuhu bixamdih allah waa u tasbiixsanayaa xaalaan ku dheehaayo mahadnaqiisa uu ilaahay mahadsan yahay ama xaalaan ku dheehanahay mahadnaqaan u mahadnaqaayo astakfirullaaha allah baan dembidhaaf weydiisanayaa oo ka baryayaa dembiga inuu iga dhaafo wa atuubu ilayhi xagga allah baan u toobad toobadkeenayaa u soo noqonaya fa qaala wuxuu yidhi akhbaranii rabbii annii sa araa calaamatan fii ummatii akhbaranii wuxuu iiga warramay rabbii rabbigay annii sa araa inaan arki doono calaamatan calaamad inaan arki doono fii ummatii ummaddayda inaan calaamad ku arki doono baa rabbigay iiga warramay ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam fa idaa ra'aytuhaa markaan calaamaddaa arko aksartu waxaan farabadinayaa waa jawaabtii idaaye oo idaadu waxay noqonaysaa waa daraf tadammunaaya shardi aksartu waxaan farabadinayaa min qawlii subxaana allahi wa bixamdih odrhodka aan odhanayo subxaana allahi wa bixamdi aan odhanayo marka qawli waxay u idaafaysan tahay jumalka ka dambeeya bay u idaafaysan tahay subxaana allaahi wa bixamdihi yacni marka aan odhanayo oo waa qowlkii oo maquulkiisii loo idaafeeyey weyi maquululqowlkii baa mudaafu ilayhi noqonaya min qawli subxaana allahi odrhodka aan odhanayo subxaana allah aan odhanaayo wa bixamdihi aan odhanayo astaqfir allaha wa atuubu ilayhi aan odhanayo waan farabadinaya markaan arko waxaan farabadinayaa odrhodkaan odhanayo subxaana allah wa bixamdihi astaqfir allaha wa atuubu ilayhi intaa aan odhanayo ayaan farabadinaya inaan intaa idhaahdo faqad ra'aytuha calaamaddii waan arkay ida jaaa nasrullaahi waalfatx markuu yimaado nasriga ilaahay iyo guusha ilaahay iyo waalfatxu fatxiga maka maka furashada la furanaya ay timaado fatxu makka maka in la furtaa ay timaaddo wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja dadkana aad aragto yadkhuluuna xaalay soo gelayaan fii diin illaahi diinka ilaahay ay soo gelayaan afwaajan xaalay kooxa yihiin iyo ay iyo qabaa'il ya raabaraaba ay u soo gelayaan yacnii waagii hore dee markaa bicsada awalkeedii markii nebiga la soo diray ee ugu horraysay dadku waxay u islaami jireen qof qof in xilliba hadda qof islaamo marka dambe waxa weeye dadku waxay u islaamayaan raaberaabe ya iyagoo kooxa ah iyagoo jamaacaad ah iyagoo qabaa'il ah bay islaamayaanoo diinka soo gelayaan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirih fasabbix tasbixso oo xumaan ilaahay ka nasaho ka dheere oo bimacnaa ku ammaan inuu xumaan ka dheer yahay bixamdi rabbik xaalaad ku dhehayso mahadnaqa rabbiga aad u mahadnaqayso wastakfirhu allah dembidhaaf weydiiso innahu kaana tawaaba yacni allah wuxuu ahaaday mid toobad aqbal badan ayuu ahaaday oo ilaahay waa tawaab yacni towbaddii waa furay ciddii toobad keentana toobadda waa ka aqbalayaa tawaabnimada ilaahayna waxay keensanaysaa inuu markaa marka hore towbaddii inuu u furay una ballanqaaday ciddii toobad keenta inuu ka aqbalaayo mar labaadka cid kastoo toobad keenaysa isagaa toobadda waafajinaya haddaanu toobadda waafajin ma toobad keenayaan mar saddexaadka towbaddii buu ka aqbalayaa mar saddexaadka towbaddii ayuu ka aqbalaya axaadiistani waxay tilmaamaysaa in marka geeridu soo dhowaato cibaadada la farabadsado oo dikriga ilaahay la xusaayo iyo cibaadada la caabudayo in aad loo farabadsado khaas ahaanna dikrigan si gaara waa in loola yimaadaa subxaanaka allaahuma rabbana wa bixamdik ama subxaanaka rabbana wa bixamdika allaahumma akfir lii yacni insaan la yidhaahdo ama sida marka waxa ziyaadada xadiidkan dambe sheegaayo subxaana allahi wa bixamdihi astaqfir allaha wa atuubu ilayh yacni waxaa ku jira ammaantii ilaahay la ammaanaayey iyo ducadii ilaahay la baryaayey marka dikri iyo ducay labadaba isugu jirtaa xus ilaahay la xusayana waa tahay oo tasbiix iyo taxmiid baa lala imanaya yaa ilaahayna loo xamdi naqaayo ilaahayna loo tasbiixsanaayo mar labaadkana ilaahay baa la baryayaa oo dembi dhaaf laga baryayaa loona toobad keenayaa marka dikrina waa tahay ducana waa tahay innagii shalay sheegaynay inay markaa waxaweeye culammadu isweydiin jireen tasbiixda iyo istikfaarka kee mudan deedna ay yidhaahdeen marka waxa culamada qaarkood ku jawaabeen marada marka waxaweeye uskaga ahi yaa maydhistay uga baahi badan tahay in cadar lagu shubo marka tasbiixdu waxay ka dhigan tahay udgoonkii marka waxae marada markaa la marinayey oo la udgoonaynaya ka dhigan tahay istikfaarkuna wuxuu ka dhigan yahay maydhistii buu ka dhigan yahay oo qofkii marka waxa mala uskagaa bimacnaa dembigiiba uska ka dhigan maadaamuu dunuub leeyahay inuu dembidhaaf weydiisto oo ilaahay dembidhaafka ka baryo oo istikfaar la yimaado usii baahi badan yahay dee labadiiba marka lala wada yimaado oo arrin marka labadiiba wada faa'iidaynaya la helo dee waa ka sii fiican tahay yaa waana sida waxa weeye nebiga ilaahay ugu dooray ila waxaa la amray yacni tasbiixda iyo taxmiidda iyo istikfaarka allah baa amray fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu marka dikrigaa in la farabadsado khaas ahaan wakhtiga awaakhirulcumurka in aad loo farabadsado oo la badiya laga qaadanaya yacni markaa dikrigaa in aad loogu dadaalo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa fahamkii ibnu cabbaas uu ka fahmay aayadaha in nebiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibnu cabbaas ma ogayn xadiiskan hadduu og yahay wuu sheegi lahay oo nebigaasaa ku fasiro odhan lahaa laakiin isagaan ogayn ayuu istinbaadkiisa uu u fiirsaday bimacnaa ku tadabburay aayadahan ayaa macnahaasi uga soo baxeen laakiin hadduu hayn lahaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ku fasiray wuu sheegi lahaayoo xadiis baa saa ku sugnaaday buu odhan lahaa ya laakiin wuxuu tilmaamay inuu sidaas marka waxa weeye u qabo xataa cumar inaanu hayn baa ka muuqata waayo cumar hadduu og yahay wuxuu odhan lahaa isaguna yacni nebigaasaa ku fasiray sidaa uu sheegay maaragtaan ayuu nebigu ku fasira odhan lahaa mar haddaan cumarna sheegin ibnu cabbaasna sheegin waxay ku tusinaysaa labada midnaba xadiiskan caaisha inaanu hayn laakiin iyo tadaburka ay u fiirsadeen aayadahan baa macnahaasi uga soo baxay in maqsuudka looga jeedaa ay tahay in markaa nebiga la ogeysiinayo ajashiisii la leeyahay markaa wakhtigan markaa farabadso haddaba cibaadadii oo dikrigan marka aad ula kaalayo tasbiixda iyo taxmiidda iyo istikfaarka aad ula kaalayo farabadso ya taasna waa dhacdaa marka cidii waxa weeye istimbaadka ay nusuusta istimbaadayso macnahay ka fahmeen inay dhacdo axaadiis inay waafaqaan ayna ka warqabin marar badan bay dhacdo saxaabada ka dhacday tanoo keliya maaha tanna way ka mid tusaalayaal badanoo kalena waa leedahay tusaalayaal badanoo kalena waa leedahay waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni cumar laftiisu dee inuu marka waxaa weeye istimbaadkiisu inuu cajiib ahaa oo cilmi badnaayo qur-aanka aad u yaqaanay ya macaanida qur'aankana aad u yaqaanay oo dee saxaabada kuwii ugu cilmiga badnaa buu ku jiray cumar ibnu khataab siday culammada ahlusunna waljamaca ay qabaan waxay yidhahdaan saxaabada waxaa ugu cilmi badnaa abubakar waxaa ku xigay marka waxa cumar ayaa ku xigay yacni markaa saas ayay markaa yidhahdaan bacdulmasaa'il oo dee ka qarsoomay waa jiraan yacnii ruux walbana waa dhici kartaa oo ummadda ka mida in masaa'ila ka qarsoonto laakiin waxaa laga eegayaa kasradaa laga eegayaa maaha ruux hadduu mas'alo garan waayo macnaheedu inay tahay inaanu waxba aqoon yani waxa weeye ruux cilmi badan baa waxa dhici karta mas'ala inay ka qarsoonto uu garan waayo masaladaas oo masaladaa uu garanaayo cid markaa daraje ahaan isaga aan gaadhayn oo aan la cilmi ahayn yacani waxa weeyaan dee waxaa iskaga sugan icjaaz baa iskaga sugan kaana xaqan cala allahi anlaa yartafica shayun fi dunya ila wadaca yani waxa xadiis ku soo arooray ilaahay xaquu isku waajibiyey waxa ah anlaa yartafica shayun fi dunya ilaa wadaca shay kastoo adduunyada ku kor noqda ilahay hoos inuu dhigo ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa markuu sheegaayo yacni markaa cilmiga iyo sida markaa dadka qaarkood ay dhici karto wax inay ka qarsoomaan isagoo cilmi markaa fiican leh ayaa wuxuu odhanayaa ruuxa markaa caalimkii waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inuu yidhaahdo mas'alo dadka ka ugu jaahilsana laga yaabo inaanu odhan yani waxaa la caddaynayaa markaysaa dee inaanu cilmigu markaysaa isagu wuxuu iska leeyahay ahay sida cilmigiisa looga yaaban yahayba waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco zallo yani markaa la soodhanaya nin si u garan waayo kayf say ku dhacda waxaa la caddaynayaa dee inuu bini aadam wax ilaawaya oo wax garan waayaya oo wax asiibaya oo wakhtiyada qaar qaldamaya inuu yahay ayaa la caddaynaya yani markaa taasaa la caddaynaya marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa in wakhtiyada cumriga awaakhirta in aad loo farabadsado ayaa laga qaadanaya iyo ta'awul alqur'aan ta'awulka asal ahaan waxaa laga soo qaatay bixadfi zawaa'id min alawl ata'awul waa masdaru ta'awala laakiin aala kelmaddu asalkeedu maxay ahayd markee hore waxay ka soo jeeddaa aala ya'uulu awlan awlku waa maxay waa noqoshada marka atta'wiil iyo atta'awul iyo marka hore awlkaasay ka yimaadeen marka fasiraadda waa la yidhaahdaa allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil yacni tafsiir alqur'aan ilaahu bar atta'wiil marka waxaa looga jeeday tafsiirka macno labaad ta'wiil waxaa loo isticmaalaa in laga tilmaamaayo maaddada awala yu'awilu ta'wiilan yacni caaqibada shaygu noqon doono kaasna waxa weeye ta'wiil waa la yidhahdaa haddii wax mustaqbaliya laga warramaayo siduu u dhici doonaa waa ta'wiilkiis waa ta'wiilkiisa weeye ta'wiilkiisa ayuu noqonaya oo umuurta khabariga ta'wiilkeedu waa inay dhacdo qiyaamada ta'wiilkeedu ya waxa weeye waa inay markaa timaado xisaabta ta'wiilkeedu waa in xisaabta dhacdo xagga awaamirtiiyo nawaahida ta'wiilkeedu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa imtihaal bay yidhahdeen culamadu haddii lagu yidhahdo sidan yeel maxaa ta'wiil u noqonayaa waxaa ta'wiil u noqonayaa inaad fuliso haddii nahyi marka wax lagaa reebana ta'wiil waxa u noqonaya inaad ka tagto marka hadda yata'awal qur'aan qur'aanku ku camalfalayoo fulinayey waa imtiaalkii imtisaalkii weeye oo maadaama ilaahay amray fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu tasbiixdii waa soo qaatay subxaanaka allaahumma rabbana xamdigiina waa soo qaatay wa bixamdika istikfaarkiina waa soo qaatay allahumma akfir lii marka amarkii qur'aanku fulinayey oo ku camalfalayey araabicu can anasin radia allaahu canhu qaala ina allaha caza wajalla taabaca alwaxya calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama qabla wafaatih anas ibnu maalik waxau yidhi ina allaha caza wajalla allaah caza isagaa qaalib ah oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyne taabaca alwaxya waxyiga ayuu israacraacsiiyo iska daba keenay bimacnaa si badan isu raacraacsiiyo isku dhadhoweeyey soo degitaanka waxyigu soo degaayo calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay korkiisa bi macnaa soo dejinta waxyiga ku soo dejinaayo ayuu farabadiyey oo isku dhadhoweeyo israacraacsiiyey qabla wafaatihi ay qabla wafaati nabiyi sala allahu aleyh wasalam intaan nebiga la oofsannin ka hor yacnii geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hor waxyigii waa markaa si badan buu u soo dejiyey allaah oo israacraacsiiyey xataa tuwaffiya ilaa la oofsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu geeriyooday akara maa kaana alwaxyu wakhtiguu waxyigu ugu fara badnaa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la oofsaday oo nafta laga qabta muttafaqun calayhi xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in markii eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisu ay soo dhowaatay in waxyigu siduu u soo degayay ay ka fara badatay mararkii hore siduu u soo degi jiray inuu aad iyo aad markaa yacni waxyigii yacni laysaga daba keenay oo waxyigii markaa waxa weeye uu ka fara batay siduu u soo degayey munaasabaday ula leedahay baabka waa maxay munaasabada baabku waxay ku saabsanayd khayrka in la farabadsado wakhtiga ee cimriga dabayaaqadiisa ah awaakhirulcumurka markaa dee waxyigan badanee soo degayana waxaa markaa ka imanaysaa yacni qayb kastoo soo degtaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu rumaynaayo inuu ku camal falaayo marka camalkiisii yacni waa siyaadayaa waa kordhayaa oo intuu markii hore markaa qaban jiray waa ka sii badanayaa ila deliil kastoo yimaada iyo waxyi kastoo soo degaa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam rabaa inuu ku camal falo yacni markaa in acmaashii la farabadsado khayraadka ahayd wakhtiga awaakhiruulcumurka ah sidaasaa markaa looga qaadanayaa sidaas ayaa looga qaadanaya xadiiska boqol iyo koob iyo labaatan baabkana waa alkhaamisu xadiiska shanaad can jaabirin radia allaahu canhu qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam jaabir haddii la itlaaqo saxaabada markaa yacni markaa saxaabiga jaabir haddii la itlaaqo aan waxba la raacinin wuxuu markaa ku dhacayaa in laga tilmaamaya jaabir ibni cabdillaah laakiin haddii loo jeedo cid kale sida jaabir ibnu samura waa la qaydaa waxaa la raacaa taqyiid oo jaabir ibnu samura la yidhaahdaa laakiin waxa weeye haddii la itlaaqo waxay ku dhacaysaa saxaabigii muksiriinta ka mid ahaa ayay ku dhacaysaa qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalama wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yubcasu kullu cabdin calaa maa maata calayh waxaa lagu soo saaraa ruux kastaba calaa maa maata calayhi wuxuu ku dhintay baa lagu soo saaraa maalinta qiyaame bacsiga waxaa lagu soo saarayaa siduu ku dhintay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qof waliba wuxuu ku geeriyooday khayr iyo sharba in lagu soo bixinayo kii camal khayra ku dhinto ku geeriyooday camalkaa khayrkaa lagu soo saaraya dadka qaarkood waxay dhintaan iyagoo tukanaya waxa la soo saaraa iyagoo tukanaya qaar waxay ku geeriyoodaan iyagoo jihaadaya waxa lagu soo saaraa jihaadkay jihaadayeen qaar waxay ku dhintaan iyagoo yacni markaa daaco kale samaynaya camalkaa ay samaynayaan baa lagu soo saaraa inuu camal khayra qofku ku dhinto isagoo ku dhex jiraana khaatimada wanaagsan calaamadaheeda ayay ka mid tahay calaamaadka khaatimada wanaagsan bay ka mid tahay qofkii wax shara ku dhintayna sharkii baa lagu soo saaraa qaar baa la soo saaray iyagoo khamri cabbaya yacnii khamri isagoo cabbayo ku dhintay walciyaadu billaah qaar waxa waxaa gaalnimay ku dhinteen gaalnimadii baa lagu soo saaraa qaar isagoo muslim laynayaa uu dhintay sidii baa lagu soo saaraa isagoo muslimkii laynaya qaar waxay ku dhinteen iyagoo khamaaraya khamaarkii baa lagu soo saaraa qaar waxay ku dhinteen camal adduunyo oo aan aakhiraba markaa aan u shaqaysanayn laakiin adduunyo iskaga foogan yahay sidii baa lagu soo saaraa marka yubcasu kullu cabdin calaa maa maata calayh baabkan waxay munaasabo la leedahay marka awaakhirulcumurka ay tahay in lagu dadaalo camalka khayrka la farabadsado bal inay geeridu ruuxa u timaaddo isagoo camal khayra ku jira yaa bal inay saasi dhacdo inuu ku dadaalo khayrka inuu farabadsado ayaa laga qaadanaya waa sababta laynoogu sharciyeeyey qofku markuu sakaraadayo in talqiin loo sameeyo laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiinna geeriyoonaya dhimanaya waxaa u laqintaan laa ilaaha ila allahu u laqima kelmadda tawxiidka yaa waxaa la rabaa bal inuu ku dhinto kelmaddaa tawxiidka ruux hadduu kelmaddaa tawxiidka ku dhintona dee jannuu gelayaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna ruuxa hadalkiisa ugu dambeeya ay noqotay laa ilaaha ila allah wuxuu gelayaa jannada ayuu gelayaa jannada ayuu gelayaa talqiinta marka loo sameeyo ruuxu kelmadda ku dhawaaqo ilaa uu wax kale ku hadlo lagu celin maayo haddii lagu celceliyo waxaa laga baqayaa inuu karaahiyeysto oo kahdo karaahada uu karaahiyeysanayaana dee dhibbay u keenaysa kelmadii tawxiidka inuu karaahiyeysto lama rabo ya marka waa laga aamusayaa ilaa uu hadal kale yidhaahdo marka uu hadal kale yidhahdaa mar kale lagu celinaya mar kale lagu celinaya waxay soo naqliyeen qiso shiikhii weynaaye culammada salafka ka mid ahaa ee laodhan jiray abu zurcata araazi baa sakaraadaa la yidhi dabeedna waxa u yimid jamaaco culamo ah markaasay waxay markaa dooneen talqiintiina waa dooneen xoogaana waa ka xishoodeen yacnii isagu caalim weyn buu ahaa marka ruwaaddii axaadiista warin jirtay rag ka mida ayaa u yimi halkiibay si ay u xasuusiyaan bay xadiiskii man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allah bay xasuusiyeen yacni sanadkii uu ku soo wariyey bay u bilaabeen u xasuustay sanadkii u dabada qabsaday waa soo taxay markuu marayey man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaah nafta iyo hadaa isla baxday hadaasi markay laa ilaaha ila allaah u dambaysa marka ka soo baxday afkiisa baa naftuna baxday ya marka calaamaadka wanaagsan bay ka mid tahay baabka saddexiyo tobnaad baabun fii bayaani kasrati turuqi alkhayr baabun ay haada baabun kani waa baab fii bayaani kasrati turuqi alkhayr baabkaasoo kaa'inun ku sugan fii bayaani kasrati turuqi alkhayr waddooyinka khayrku inay fara badan yihiin caddaynta la caddaynaayo ku suganoo ku saabsan yacnii dariiqyada khayrku inay fara badan yihiin ayaa baabkan lagu caddaynayaa qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wamaa tafcaluu min khayrin fa allaha bihi caliim wamaa tafcaluu wax kastaa samaysaanoo min khayrin khayr ah maadu waa shardiya fa ina allaha allah bihi caliim khayrkaa waa u aqoon badan yahay aad iyo aad buu og yahay inuu u aqoon badan yahayna waxa ka dhalanaysa waa idinka abaalmarinayaa waa idinka jasaynayaa marka khayr oo dhan baa laga tilmaamay waayo maada shardiyadii waxay faa'iidaynaysaa cumuum wax kastaa samaysaan oo min khayrin marka khayrkaasi ha ahaado khayr weyn ama ha ahaado khayr yar noocuu doona ha noqdo allah waa og yahay waana idinka jazaynayaa waa idinka sawaabinaya waa idinka ajar siinaya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu allah wax kastaa samaysaan oo khayr ah yaclamhu allah allah waa ogaanayaa yacani waa og yahay horena waa u ogaa inay samayn doonaan oo wax kastoo dhacaaya allah waa ogaa marka la sameeyana in la sameeyu allaah og yahay ogaalku og yahayna waxaa ka dhalanaya waa idinka abaalmarinaya waa idinka jazaynaya wa qaala tacaala faman yacmal ku kastoo sameeya mihqaala daratin qudhaanjo in la miisaana darra waxaa la yidhahdaa waa asqaru namlah waa qudhaanjo ugu yar nooca qudhaanjada ugu yar ayaa waxaa la yidhaahdaa darra oo khayran khayra ay min khayrin yarahu waa arkaya abaalmarinteedii iyo jazaageedii buu arkayaa ilaahay waa ka abaalmarinaya marka mihqaala dara la gaadhsiiyey wax alla wixii ka badanna ilaahay waa ka jazaynayaa addoonkuna waa arkayaa yaa waxalla wixii ka badane uu sameeyo hadday buuro markaa khayra yihiin iyo haddii mihqaalu darra ay ka yar yihiin iyo hadday ka weyn yihiin yacni mid walba ilaahay waa ogyahay waana ka abaalmarinayaa addoonkuna waa arkayaa abaalmarintiisii abaalmarintii laga abaalmariyey buu arkayaa la kulmaya marka midqaal darra loogama jeedo midqaala darra taxdiid loogama jeedo ya waxaa hataa ka yar waa saasi le shay khayroo la sameeyey ilaahay lumin maayo saas aawadee waxaa ka imanaysa khayrka inaan la xaqirin ya sida inoogu iman doonto xadiiskaba laa taxqiranna min almacruufi shay'an shay wanaag iyo macruufka ka mid ah ha xaqirin oo ha yasin ya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi man camila saalixan falinafsih man camila ku kastoo sameeya saalixan camal wanaagsan sameeya falinafsihi naftiisu u sugnaaday camalkaa wanaagsani oo isagunbuu anfacayaa yacnii ilaahay waxba tari maayo laakiin isagunbaa naftiisa camalkaasi anfacayaayo isagu wax u tarayaa camalkaa saalix uu la imanayo nafcigiisu qaasid isagu ku yahay ilaahayna cidina waxba ma tarto cid marka waxa weeye rabbi anfici kartaa ma jirto ciduu nafci uga baahan yahayna maba jirtaba ilahay waa qani waa qani marka duruqa khayrku inuu fara badan yahay xaguu ka qaadanaya aayadda wuxuu ka qaadanayaa cumuumka ku sugan wasaynu soo sheegnay wamaa tafcalu min khayrin wacaam faman yacmal mihqaala darratin waxaa soo gelaya yacni khayr kasta oo uu ruuxu sameeyo noocuu doonaba ha noqdo baabkuu doonaha ku saabsanaado ayaa soo gelaya waayo darra waa nakira fii siyaaqi sharti waa nakiro siyaaqu sharti dhacday qaacidaduna waxay tahay idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi sharti tufiidu alcumuum nakiradu hadday siyaaqu sharti dhacday cumuum bay faa'idaysaa waxaa la mida ah, man camila saalixan saalixan waa nakira fii siyaaqi sharti mantu waa shartiya waxay faa'idaynaysaa cumuum marka waxaa soo gelaya camal kastoo wanaagsan baa soo gelaya intuu doono ha la ekaado noocuu doonana ha noqdo waa caam walaayaatu fi lbaabi kasiira aayaadka baabkan ku sugan oo mawduucan ku soo aroortay kasiiratun waa fara badan tahay laakiin tusaale intaasaa inoogu filan wa ama alaxaadiisu kasiiratun jidda axaadiista miyaa aad iyo aad bay u badan tahay axaadiista iyaduna mawduucan ku soo aroortay khayraadka yacnii abwaabtiisa iyo siday u fara badan yihiin khayraadku wa hiya khayru munxasira axaadiistaasi waa midaan markaa koobnayn yani mid yar oo kooban ma aha waa mid fara badan weeye fanadkuru tarafan minha waxaan sheegaynaa dacal ka mida axaadiistaasaynu sheegaynaa bimacnaa qayb ka midaynu sheegaynaa xadiiska alawalu baabkana waa xadiiska koowaade can abi darrin jundab ibni junaada daalka in la godo iyo in la kordhigo labadaba waynay soo sheegnay inay bannaan tahay labadaba waa loo soo naqliyaa magacanna waa magac marka horeba manquul ah weeye oo jundub asal ahaan waxaa la yidhahdaa ayaxa la yidhahdaa ayaxa ayaa la yidhaahdaa dabeedna magac baa laga dhigay calam buu noqday oo calam manquul ah jundub ibnu junaada ama jundub ibnu junaada radia allaahu canhu wa abidarrin alghifaari weeye radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulkii ilaahayow ayu alacmaali afdal camallada keebaa ugu fadli badan camalka ugu fadliga badani ee ugu ajarka badani waa camalkii qaala aliimaanu billaahi waaljihaadu fii sabiilih nebigu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam aliimaanu billaah camal waxaa ugu fadli badan aliimaanu billaah rumaynta allah la rumaynaayo waaljihaadu fii sabiilih iyo jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaayo ayaa ugu fadli badan qultu haddana waxaan idhi ayu riqaabi afdal qooraha in la xoreeyo addoommaha in la xoreeyo teebaa ugu fadli badan alriqaab waa jamcu raqaba waxaan laga tilmaamayaa addoommadii yacni maadaama qoortooda la mulkiyey waa min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadati alkulli yacnii juz baa la sheegay ka mid ah oo raqabada ah waxaana laga tilmaamayaa kulligii ayaa laga tilmaamaya yaa oo cidda deqoorta la hayaa marka waxay dee ma fakan karto saas aawadeed ayaa marka laga cabbiray marka riqaab laga cabiray cabbiray riqaabi qooraha bimacnaa addoommaha la mulkiyo teebaa afdalu ugu fadli badan in la xoreeyo tee ugu fadli badan qaala wuxuu idhi anfasuhaa cinda ahliha wa aktaruhaa samanaa waxaa ugu fadli badan anfasuhaa ta ugu wanaagsan ee ugu qaalisan cinda ahlihaa ehelkeeda agteeda oo dadka markaalihii ay ugu jecel yihiin oo agtooda ay ugu qabaan inta ugu wanaagsan ay tahay wa akharuhaa ugu fara badan samanan xagga lacagta anfasuhaa waxaa laga keenay min annafaasati baa laga keeno yacni wanaagga iyo qaali noqoshada ayaa la shay un nafiis waa shay wanaagsan oo qaali ah marka anfasuhaa fadu waa kordhiganta ay akharuhaa nafaasatan ta marka waxa weeye ugu wanaagga badan ee ugu qaalisan cinda ahliha ehelkeeda agteeda ay ugu jecel yihiin wa aktaruhaa ugu fara badan samanan xagga lacagta ayaa ugu fadli badan in la xoreeyo qultu haddana waxaan idhi fa in lam afcal haddaanan samayn maxaan kale khayre samayn kalaabaa macnuhu u dhacayaa haddaanan markaa taa samayn qaala tuciinu saanican aw tasnacu liakhraq tuciinu waxaad caawinaysaa saanican mid wax samaynayo farsamayaqaana baad caawinaysaa mid shay samaynaayo farsamo samaynaaya ayaad caawinaysaa waxaa kaloo loo soo naqliyaa sida uu markaa dabdiga iyo inoogu sheegi doono macaanil kelimaadka markuu caddaynayana daa'icanna waa loo soo naqliyaa tuciinu waxaad caawinaysaa daa'ican mid waxaweeye baahan baad caawinaysa waa baahi u saaxiiba aw tasnacu ama waad samaynaysaa liakhraqa mid aan markaa farsamo garanayn oo farsamadii badowka abaad caawinaysa liakhraqa mid aan farsamo garanayn oo farsamadii badowka ah baad u samaynaysaa oo bimacnaa waar sidaa maahee sidan baa la yidhaahdaa oo sida wanaagsane markaa loo sameeyo aad u qabanaysa qultu waxaan idhi abudar baa odhanaya yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow ara'ayta in dacuftu can bacdi alcamal waxaad iga warrantaa haddaan ka daciifo aan awoodi waayo camalka wax ka mid a ah, haddaan kari kari waayo awoodi waayo yacnii maxaan qabtaa qaala takufu sharraka can innaas waxaad ka ceshanaysaa oo ka daynaysaa sharraka sharkaaga iyo dhibtaada caninnaasi dadkaad ka daynaysaa oo dadka inaad lurto ayaad iska daynaysaa af yo addin dadkii aanad waxba yeelin yacnii dadka inaad dhibaatayso ayaad markaa iska dhaafaysaa iska daynaysa dhibtaadaad dadka ka haysanaysa fa innahaa sadaqatun minka calaa nafsik fa innahaa khasladani oo inaad dhibtaada ka haysato dadka aad ka haysataa sadaqatun waa sadaqo sadaqadaasoo minka xaggaaga ka ahaato adiga kaa dhacaysa calaa nafsika naftaadana ku sadaqadaysanayso naftaadana ku dhacayso oo aad naftaada ku sadaqadaysanayso muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan alsaanicu bisaadi almuhmalah wuxuu ku sugan yahay saadkii aan dhibcaha lahayn haada huwa almashhuur kaasi waa sida caankaa ah weeye waana sida saxiixu muslim ay ugu dhacday wa ruwiya daa'ican waxaa kaloo la soo wariyey daa'icanna waa loo soo wariyey dhigaalka yacni sida markaa kelmadda loo qorayey isyaro shabbahaan oo isu egyihiin daa'icanna waa loo soo wariyey ay daa diyaacin waa mid baahi u saaxiiba baahidaasoo min faqrin faqri aawadeed ka ahaato ka timi aw ciyaalin ama ciduu masruufaayo xaggeeda ka ahaatay wa naxwi daalika iyo wax la mida inuu isagu baahan yahay ama marka waxa weeye ciddii dee uu masruufaayey inay baahan tahay yacni markaa xaggeeda uga timi waal akhraquna alladii kii weeye laa yutqinu aana hagaajinayn oo wanaajinayn oo sugayn maa yuxaawilu ficlahu wuxuu isku dayaayo inuu sameeyo kaan hagaajinayn oo garanayn weeye farsamuu doonayaa inuu sameeyo farsamadiina badow buu ka yahay farsamadiina badow buu ka yaho ma garanaayo markaa dee in la caawiyo oo sida wanaagsane loo sameeyo loo qabto oo loo adeego ta noocaasa waxaa ku sugan sadaqadiiyo ajar baa ku sugan baabka saynu aragnay wuxuu ku saabsan yahay dariiqyada khayrku inay fara badan yihiin oo aynay dariiq keliya aynay ahayn taasina ma diidayso siraatulmustaqiimku inuu yahay waddo keli ah ee waddada keliya waxay leedahay waxyaalo badan oo gudaheeda lagu qabanayo ayay leedahay laakiin marka hore dariiqa islaamku waa mid qura dariiqa xaqu waa mid qura ha yeeshe dariiqa xaqa ayaa camallo fara badan gudihiisa la qaban karaa camallo badan baa gudihiisa la qaban karaa marka camalladaa badan ee la qaban karo ayaa laga tilmaamayaa duruqa khayrku inay fara badan yihiin oo salaaddii waa khayr soonkii waa khayr zakadii waa khayr xajkii waa khayr wanaagga in la amraa waa khayr jihaad fii sabiili illah waa khayr dadka in sharka laga daystaa waa khayr in la caawiyaa waa khayr yacni khayraadkii waa fara badan yihiin inuu adkaarta iyo dikriga la yimaadaa waa khayr iyadoo anwaacda dikrigu fara badan yahay qur'aan akhriskii waa khayr hadda maaragta yani xataa waxa weeye dadka inaad weji wanaagsan kula kulanto oo markaa waxawaye bashuush ah oo faraxsan oo aad dhoolla caddaynayso yacni khayraadkay ka mid khayraadkay ka mid tahy wax kale haddaad qaban weydo dhibta inaad dadka ka haysato oo dhibtaada ka ceshato oo aanad marka waxa xaman oo aanad caayin oo aanad dhaleecayn oo aanad marka waxa wax u geysanin ya yacni waxa weeye waxay ka mid tahay yani imtisaal arrinkaa inaad ula timaado liajli illaah arrinaad ajar ku helaysa weeye xusnulkhuluq akhlaaqda wanaagsan inaad la timaaddaa waa khayr waxa jannada lagu galo dee taqwo iyo xusnulkhuluq baa ugu fara badan akhlaaq wanaaggu waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu janno muto jannada lagu galo ayay ka mid tahay marka haddee khayraadkii waa fara badan yihiin taasna waxay ka mid tahay min nicam illaahi calaa cibaadih nicmooyinka ilaahay ku galladaystay addoommadiis waayo dadku anwaacda khayraadka dee waxyaalaha qaarkood ma awoodi karaan marka lama cidhiidhiyin umuurihiina waa mawaahib qofba waxaa laga yaabaa inuu aad markaa wax u xiiseeyo marka waxa markaa naftiisu ay aadka markaa waxa weeye u xiisaynaysa khayraadka ka mida marka faraa'idda laga yimaado waa inuu noocaa farabadsadaa waa inuu noocaa badsadaa way fiicantay siday u kala fadli badan yihiin inuu la yimaadaa laakiin waxaa dhici karta qofna in wax loo fudaydiyo qof kalena wax kale loo fudaydiyo saas aawadeed baa laynoo sheegay ahlu markay jannada gelayaan albaabada jannada yacnii qaarba albaab baa looga yeedhaa qaar loo wada fudaydiyey camalka khayrkaoo dhami waa jiraan laakiin kuwii markaa min ahli salaa ahaa baabka salaaddaa looga yeedhayaa kuwii markaa min ahli siyaam ahaa baaburayaan baa looga yeedhayaa yacni qaar ba albaab baa looga yeedhaya waa kii abuubakar uu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallaahi ma jiraan cid albaabadoo dhan looga yeedhaya wuxuu yidhi haa adaana ka mida buuri albaabada jannadoo dhan cid looga yeedhayaa ma jirtaa kan ka soo gal haa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam adaana ka mida buuri marka khayraadka in la farabadsado anwaacda khayraadka yacni markaa midnaba aan la xaqirinoo la yasin ee khayr walba lagu dadaalo waa fiican tahay waxaana jira bay yidhahdeen culammadu cibaada muqayada iyo cibaada mutlaqa cubuudiya mutlaqa ya cubuudiya muqayada dadka qaarkood waxa weeye nooc keliya iska laasimaan waa cubuudiya muqayaday yidhaahdeen waxaa ka fadli badan oo ka fiican cubuudiya mutlaqa cubuudiya mutlaqa waa maxay marba camalka khayrkee wakhtigiisu joogo qofku markaa inuu la imanayo ya marba camalka khayrkee wakhtigiisu joogo inuu la imanayo ee inuu mid u xidhan yaho kaasuu markuu helun buu la yimaadaa maaha wixii kalena markaa waxaa kuma kaco marka waxa weye cubuudiya mutlaqa ayaa marka waxa fiican camal kastoo khayr ah oo wakhtigiisi u yimaado waa ku dadaalayaa waa la imanayaa saas aawadeed baa laynoo sheegayba dee cidda marka waxa weeye camallada yacni markaa badan ee kala duwan kulansatay yacni markaa fadligay leeyihi abubakar muxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye la soomo in waxa weeye sadaqad la bixiyo in janaaso la raaco afar camal buu markaysa markaa u sheegay yaa saxaabadu weydiiye u yidhi maanta yaa waxaa sameeyey markaasaa abubakar farta taagay markaasuu camalka kale haddana weydiiyey markaasaa abuubakar farta taagay markaasaa camalka kale haddana uu su'aalay maanta waxaa yaa qabtay markaasaa abubakar farta taagay markaasaa camalka afraad u weydiiyey yaa sidaa qabtay markaasuu abubakar farta taagay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof maalin kuma kulmaan inuu janno gala mooyaane xadiidku wuxuu tilmaamayaa camalka ugu fadliga badani waa kee waa aliimaan billaah waaljihaadu fii sabiili iimaanku waa marka afdalu acmaal camal oo dhan isagaa ugu fadli badan idan iimaanku waa camal ya iimaankii waa camal marka in allah la rumeeyo ilaahay waddadiisana loo jihaado waayo iimaan la'aantii camal qofka anfacayo sawaab iyo ajar uu ku helayaa ma jiro iimaanku waa asalkii asaaskii weeyi addoommaha in la xoreeyo tee ugu fadli badan waxaa ugu fadli badan ta markaa ehelkeeda agteeda ugu wanaagsan ee ay ugu jecel yihiin ee ugu qaalisan ee uguna lacagta badan taa inay xoreeyaan baa afdal ah yaa oo sida waxa weeye ay ugu kala dee oo dhibtu ay u badan tahaybaa camalladu u kala khayr bataan sida qaalibka ah min xaysu alqaalib haddii camal markaa waxa weeye uu fudud yahay mid kaloo la midina markaa waxa weeye uu aad u yacni culus yahay oo ku adag yahay qofka oo deedna iimaanu allah rumaynaya aawadeed isaga soo jaray oo sidaa ku sameeyey yaa dee wuxuu noqonayaa aksaru ajran mid ajar badan buu noqonaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qofku hadduu markaa addoonka markaa uu haysto oo addoonkii u leeyihi addoonkaasina addoon aadu u jecel yahay yahay aad u qiimo badan laakiin addoonkalu wuxuu ku helayaa inuu lacag yar intuu soo siisto u xoreeyo kani laakiin waa qaali qiimaha marka ay leedahay daraaddeed dee waxa fadli badan kanuu hayo inuu xoreeyo waayo isagaa nafta ku culus oo ku adag isagaa nafta ku adag laakiin hadday noqoto inuu markaa waxabay addoomme soo iibsado addoommo inuu soo iibsado hadday noqoto lacagtii u haysto midna ay qaali tahay midna ay jaban tahay ya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen laba addoon lacagta u goysa in marka waxa weeye hal addoon haddii laga siinayo marna laba ku iibsan karoo labadaa u xorayn karo taa cadadkeedu badan yahay baa markaa fadli badan marka taasaa fadli badan saas waa sida marka waxa weeye daliil faalixinku uu tilmaamaayo kadibna wuxuu keenayaa hadalka ibnu xajar oo tilmaamayo siday u kala nafci bataan addoommahaas ay u kala nafci badan yihiin baa sawaabkooda iyo ajarkooda u kala badanaya oo dee tayadii iyo tiradii bay ku xidhan tahay addoommadii isku taya ma aha ka tayada badan baa fadli badnaanaya laakiin tayada hadday dee isku dhadhowaadaan dee markaa tiraday noqonaysaa inay ku kala fadli bataan haddii aan markaa intaaba samayn waayo maxaan sameeyaa bay macnuhu dhacaya wuxuu ihi mid farsame yaqaanaad caawinaysaa sadaqa ahaan baad u caawinaysa wallaqa qabanaysa ama midaan farsamadii garanaynoo doonaaya farsamada inuu sameeyo midaan farsamadii garanaynoo badow ka ah ayaad u samaynaysaa war sidaa lama yidhaha sanaysa baa la yidhahdaa oo ud qabanaysa sadaqay kuu tahay haddaad ixtisaabto ajar niyoto kullu dalika waa in niyadii lala yimaadaa haddaan camal awoodi kari waayo camallada wax ka mid a ah, haddaan awoodi kari waayo maxaan qabtaa sharkaagaa dadka ka haysanaysa marka waa sadaqa naftaadii aad ku sadaqadaysatay inaad dhibtaada dadka ka daysato laakiin uga daysato liajliillaah allah dartii aad uga daysato waxaad noqonaysaa mid ajarku helayaad noqonaysaa xadiidka qyoaaaaaani baabka waa xadiiska labaadee can abi darin ayda abi dar wuxuu ka soo wariyey muslim saxiixiisa noqoshaynu ku noqonay radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam qaala inuu yidhi yusbixu calaa kulli sulaama min axadikum sadaqa yusbixu waxaa ku waabariista calaa kulli sulaama xubin kasta min axadikum xubintaasoo min axadikum midkiin ka mida sadaqatun sadaqa ayaa saaran yacnii laga rabaa inuu sadaqadaysto yacni si waxa weeye sunne mu'akkada looga rabaa fa kullu tasbiixatin tasbiix kastoo aad tidhaahdo subxaana allah sadaqatun sadaqa weeyi wa kullu taxmiidatin xamdinaq kasta alxamdu lilah tidhaahdaa mahadnaqa aad la timaaddo alxamdu lilah tidhaahdaa sadaqatun sadaqa weeye wa kullu tahliilatin eh, laa ilaaha ila allaahu mar kastaad tidhaahdo tahliilada waxaa loo jeedaa laa ilaaha ila allah hallala bimacnaa qaala laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah buu yidhi hallala tahliilatan wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allaahu mar kastaad tidhaahdo sadaqatun sadaqa weeye wa kullu takbiiratin takbiir kasta allahu akbar kastaad tidhaahdaa sadaqatun sadaqa weeye wa amrun bilmacruufi sadaqa wa amrun bilmacruufi amar wanaag dad la faraa sadaqatun sadaqa weeye wa nahyun reebis ilmunkari shaygii munkarkahaa ah ee sharcigu diiday la reeboo dadka loo diidaana sadaqatun sadaqa weeye wayujzi'u min dalika rakcataani yarkacuhumaa min adduxaa wayujzi'u waxaa ka kaafinaya min daalika madkuurkaa la soo sheegoo dhan rakcataani laba ragcadoodoo yarkacuhumaa uu tukado uu rukuuco waxa loo jeedaa uu tukado oo min adduxaa duxa ah rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey assulaama bidammi siini almuhmala siinka aan dhibcaha lahayn godaalkiisu ku sugan yahay uu godan yahay wa takhfiifilaami iyo laamka khafiifintiisa inaan la shadin iyo wa miimi miimka in la kordhigo assulaama almafsilu waxa weeye waa kala goyska weeye waa xubinta waa xubinta waynu arki doonnaayoo xadiis baa inoo sheegaya in waxaweye qofka xubnihiisu inay eh, noqonayaan saddex boqol iyo lixdan xubnood inay yihiin waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala darsiga soo socda aynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala marka xubnaha saddex boqoliyo lixdanka xubnood ah xubin kastaba waxaa laga rabaa sadaqad inuu ruuxu ka bixiyo ayaa mu'akad ah waajib ma aha qofka uu ku dambaabaayo laakiin waxa weye waa sunne mu'akada weeyo waa shukrinaq ilaahay loogu shukrinaqaayo nabadgelyada uu ilaahay u nabadgeliyey uu ka shukrinaqayo marka way fiican tahay arrinkaa inuu la yimaado oo marka intaasoo sadaqa la yimaado ou sameeyo waa shay fiican weeye marka dee khayr kasta uu sameeyaa sadaqad bay u noqonaysa sadaqad bay u noqonaysa dee saddexdaa boqol iyo lixdankaa xubnood sadaqaad u dhigma intuu samaynayo oo mid walba sadaqa ka bixinaayo way ku badanaysaa shay fudud oo intaba ka wada kaafinaya mar keliya sahlanna ayaa jira shaygaasi waa maxay waa laba ragcadood oo salaatuduxo uu tukado yaa saddexda boqol iyo lixdanka xubnood ee jidhkiisaa sadaqadu ka bixinayay waxaa kaga filan labadaa ragcadood ee salaatu duxaa baa ka kaafinaysa tujzi'u waxaa looga jeedaa takfii waa ka kaafinaysa macnahaasaa laga tilmaamaya marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal ruuxu markaysaga maalin kasta waa inuu markaa sadaqaad bixiyaa sadaqadiina wada maal oo keliya ma aha marka sadaqad la sheego dadka waxaa u soo degdegaysa in xoolo la bixinaya uu yahay dee dadkuna xoolama wada haystaan war shay kastoo wanaagsan baa sadaqa ka dhigan oo fadl iyo ajar sadaqa lagu helayaa shay kastoo wanaagsan hadday tahay subxaana allah inaad tidhaahdo alxamdu lilah inaad tidhaahdo allahu akbar inaad tidhaahdo laa ilaaha ila allah inaad tidhaahdo yacnii bismillaahi inaad tidhahdo markaad cuntada bilaabayso yani markaad guriga gelayso bismillaahi inaad tidhaahdo salaamta cid aad salaamayso salaamta cid aad ka qaadayso wejiga furana cid aad kula kulmayso waddada aad ka baydhinayso waxa dadka dhibaya aad waddada ka tuurto kullu daalika waxa weeye ajar iyo fadli sadaqo ayaa lagu helaya halkaana waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay salaatu duxaa salaadda salaatu duxaa fadligay leedahay waxaana salaatuduxuu soo galaa marka qoraxdu soo baxdo ee qadar markaa la eg markaa waran la eg arlada dhulka ay sare uga kacdo yaa markaasay soo gashaa ilaa inta markaa aynay gaadhin istiwaaga aynay gaadhinoo samada bartankeeda qorraxdu aynay gaadhinna duxadii waa joogtaa intaasoo dhan waa joogtaa marka leeyahy qadra rumxin inay sare uga kacdana waxaa laga tilmaamayaa sida ishu u qabanayso inay uga kacdo ayaa laga tilmaamaya taas ayaa laga tilmaamaya waxase fadli badan wakhtiga markaa waxa weeye yacni harsoo korka ay tahay ee qorraxdu ku soo dhowaatay bartanka ku soo dhowaatay ee dhulku raranka noqday ee nirguha ay cagagubyoonayaan amaba qofkuba dee uu ku cagagubyoonaya hadduu isyidhaho dhulka mar markaas waxa weeye ayay ugu sii fadli badantay yacni wakhtigaa waxa weeye markaa harsookorka ay tahay yani koob iyo tobankii iyo waxa ka dambeeya naxwa haada waa wakhtigay kusii fadliga badan tahay laakiin intaasoo dhan waa la samayn salaatuduxaana laba ragcadood baa ugu yar ka badanna waxa weye waa leedahay in afar la tukado in ka badan la tukado in sideed la tukado xataa labayo toban baa soo arooray laakiin labadu waa inta ugu yar xadiiska boqol iyo afar iyo labaatan athaalisu baabkana waa xadiiska saddexaadee wa canhu aydan waxaa kaloo imaam muslim uu ka soo wariyey abi dar noqoshaynu ku noqonay radia allaahu canhu qaal inuu yidhi abu dar qaala anabiyu sala allahu alayh wasalama nabigu wuxuu yidhi curidat calaya acmaalu ummatii waxaa lay soo bandhigay calaya aniga korkayga acmaalu ummatii ummaddayda camalladoodii baa lay soo bandhigay ka beddelo xasanuhaa wa sayi'uhaa waxaa lay soo bandhigay camalka ummaddayda ee wanaagsan wa sayi'uhaa iyo camalka ummaddaydee xun ayaa lay soo bandhigay fawajadtu fii maxaasini acmaaliha fawajadtu waxaan ku ogaaday fii maxaasini acmaalihaa camalladeeda kuwooda wanwanaagsan inay ka mid tahaan ku ogaaday aladaa yumaatu can ariiq yumaatu can iariiq aladaa dhibkoo yumaatu laga leexiyo can iariiqi waddada laga leexiyo dhib mucayana maadaama aanu ahayn oo wax kastoo wax dhibaya yahay xagga macnuhu nakire ka yahay alba ha lahaadee ya marka wuxuu noqonayaa yacni dhib laga leexiyo waddada ama la yidhahda aladaa yumaatu can ariiq xaal laga leexinayo waddada laga leexinayo oo la ictibaariyo asha la geliye wa wajadtu waxaan ku ogaaday fii masaawi acmaaliha wajadada haddii musaadafo lagu fasiro waxay noqonaysaa fii masaawi'i iyo fii maxaasini in lagu tacalluq siiyo wajada oo waan helay bay noqonaysaa waxaan ka helay fii maxaasini acmaaliha haddii wajadada wujdaan ku fasirto oo macno cilmi in looga jeedo lagu fasirana la mafcuul bay qaadataa mafcuulkii koowaad wuxuu noqonayaa ka dambe oo markaa marna aladaa ah ayuu noqonayaa marna waxa weeye annukhaaca ah ayuu noqonaya mafcuulkii labaadna wuxuu noqonayaa mutacallaqa fii maxaasini yacni ku tacalluqay iyo fii masaawiin wajadtu waxaan markaa yacni ka helay fii masaawi acmaaliha camalladeeda kuwa xunxun inay ka mid tahay annukhaacata nukhaacata takuunu fi lmasjid ama wa wajadtu waxaan ku ogaaday fii masaawi acmaaliha inay ku sugan tahay camalladeeda kuwooda xunxun inay ka mid tahay baan ku ogaaday an nukhaacata takuunu fi lmasjidi yacni xaakada ee ku sugnaanaysa masjidka laa tudfanu xaal aan la aasin ku sugnaanaysa nukhaacada waxaa la yidhaahdaa waa xaakada markaa yacni sanka xaggiisa dambe ka soo baxda oo qofku markuu yacni halka sanku ku dhammaado inuu wax ka dareemo dabeedna xaggan uu ka soo gooyo dabeedna uu afka ka tufo yacnii nukhaaca iyo waxaa kale jira nukhaama nukhaacaduna waa taa min asli alanfi yacni markaa ka imanaysa oo markaa waxa weeye saa ku soo baxaysa midna waxa weeye xalqiga iyo xaggaas yacni xagga hunguriga ayaa laga soo goynaya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay camallada ummaddiisa khayrkeeda iyo sharkeedaba in loo soo bandhigay camallada wanwanaagsanna inay ka mid tahay waddada in laga leexiyo waxa dadka dhibaya waxay ka mid tahay camallada wanwanaagsan bay ka mid tahay camallada xunxunna waxaa ka mida ah in masjidka markaa waxaa xaaka lagu tufo oo aan la aasin yacni masjidkii nebigu sala allahu aleyh wasalam ma goglanayn mana sibdhisnayn ya wuxuu ahaa ciid buu ahaa ciiddaasaa lagu tukan jiray wax sibidha iyo wax gogola midnaba ma lahayn marka ciiddaasaa lagu tukan jiray marka xaakadii marka lagu tufo masjidka hadday dhacdo in lagu tufo waa khatii'o waa dembi sida xadiis kaleba ku soo arooray xadiiskanna ishaaraayo wa kafaaratuha dafnuha waxaana u kafaaraa in la aaso oo ciiddii marka waxa weyaan ciid kale yacni marka ciidda lagu rogo haddii la qaado oo laga saaro oo dibadda lagu tuurana taasina waa ka fiicanta marka dafniga la aasayo bimacnaa masjidku hadduu ciid yahay lagu aasayaa inay bannaantaa laga qaadanaya laakiin markuu masjidka yahay mid markaa eh, sibdhisan ama mid marmar ah ama mid goglan dee waxa weeye waa in laga suuriyaa oo laga bi'iyaa un ya oo laga masaxaayo markaysa marka meeshii aan waxba laga tegiyo saas waa in lagu sameeya marka horena waa in la iska ilaaliyaa in markaa lagu tufo waa in marka la iska ilaaliya hadday dhacdana waa in markaa laga suuriyaa marka taasna saas yada weeye wax kastoo dadka dhibayana dariiqa markaa in laga leexiyo ayaa markaa dee iimaanka ka mid ah waana adnaa shucab iliimaan sida xadiiskiiba sheegaya aliimaanu bidcun wasabuuna shucba facalaha qawlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat aladaa can itariiq marka qaybaha iimaanka waxaa ka mid ahaa in waxaa dadka dhibaya dariiqa laga leexiyo noocu doonaba ha noqdee waxyaalaha dadka dhibaya waxaa ka mid ah oo dadka qaarkood ay sameeyaan in uskagga markaa waxawayan ay ku shubaan dariiqyada ku shubaan uskagaa dariiqyada lagu shubayo ee dadkii marka waxa weeye urtiisu ay ka gelayso sanka ka gelayso yacni waa wax dadkii dhibaya weeye ta noocaasi wax fiican ma aha waana markaa dadkii dariiqa marayoo la dhibaayay noqonays dadkii dariiqa marayoo la dhibayay noqonaysa iimaankii waxaa ka mid ahaa in lagaba leexiyo laga ilaaliyo laga fogeeyo laga baabiyo wax alla wixii dadka dhibayaye in lala doonto lala raadsadaa dee waa iidaa dadkii la dhibaayo la dhibaataynayo ta noocaasa ah marka waxay noqonaysaa dee in lagu dambaabayay noqonaysa yaa uska gaa marka waxa weeye yacni markaa dariiqa lagu shubayo ee dadku ku dhibaatoonayaan yacni waxay noqonaysaa mid lagu dambaabayay noqonaysa marka iimaanku wuxuu ku jiraa in laga ilaaliyo waxa dadka dhibaaya aad iyo aad looga taxadiro ayuu ku jiraa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk